assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii toddoba iyo afartanaad ee kitaabka <coughs> qaar baa marka kuwii kale waxay yidhaaheen laa nusalli ilaa xayثu amaranaa rasuulu اllahi salى اllahu alay slam wain faatana alwaqtu waqtigu xataa haba naga tage meeshuu rasuulka ilaahay ku tukada na yidhi mooy meel kale ku tukan mayso qaala famaa cannafa waaxida min alfariiqayni ma canaananin nebiga alayh salaatu wasalaam labadii qolo midkoodna ma canaananin mid waliba marka inuu khayrka ku dadaalayay bu ogaa nebiga alayh salaatu wasalaam nin waliba mujtahid uu ahaa marka midna kuma canaananin kolba marka qofka hadduu mukhlis yahay oo daaco ay ka tahay gef hadda hadduu ku dhaco gefka u sameeyo xusni niya u sameeyo marka canaan mudan maayo baab fii gaswati di qarq عن إyاas بن سلمة رضي الله عnه qال xdثnيi أbي aabihiis oo سلمة بن لكعة yaa ii sheekeeyey buu leeyahay qaala qadimna الxudaybiyaةa mعa رasuuli الlahi صلى الله عليه وسلم ونحن أربعة عشhرaةa مiئة وفيina خمسuuنa شhاة فيiha وعalayha dusheeda ay joogaan ay dul joogaan ceelkii xudaybiya خمسuuنa شhaaةa laa turwiha ayna dherginaynina labaatan eh, konton neef oo adhiya ayaa ka cabaayay oo kor joogay oo kontonkaasna ayna deeqaynin markaasa waxaa soo duldegay jeish kun iyo afar boqol ah ayaa soo duldegay ceelka biyoyar intaa ka qaba qaala faqacada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam calaa jabal rakiya rakiyadu marka ceelka weeyaan jabaduna waa mxuahayd eh, dhinaceeda weeyaan ceelka ceelka qarkiisiibuu fadhiistay nebigu alayh salaatu wasalaam fa imaa dacaa wa imaa basar ama wuu inuu ku duceeyey iyo inuu ku tufay mid bay ahayd basaqa fiiha iyo inuu ku tufay labada midkood bay ahayd qaala fajaashad fasaqaynaa wastaqaynaa jaashad yani way soo burqatay ishii baa soo butaacday markaasaan xoolihiina ka waraabinay annaguna aan ka aan ka dhaadsanay qaala ثuma ina rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam dacaa tiscatan dacaa dacaa lilbaycati fi asli الshajara geedka salkiisii ayuu ugu yeedhay dadkii muxua inay kula mubaayacodaan kolkaasu marka waxay ahayd kolkii intuu cuثmaan diray cuثmaan baa la dilay la maqlay qaala fabaayactuhu أwala الnaas dadka hortiisaan horta lama uma uma baayaca wa baayac waa nebigu alayh الsalaatu wasalaam dadkii waa la mubaayacooday waa la mubaayacooday markaasuu hadba mxuaha ninkaan salama kolkii hadda dufcaha martaba waa soo gelay mar labaad soo gelayo markaas hadda la mubaay dhowr goor buu sidaa yeelay maalintaas xatىa إida kaana fi fii wasaطi min الnaas qaala markaasuu nebigu alay slam uu yidhi baayic ya salama qaala qultu qad baayactu ya rasuula الlah fi awali الnaas dadka hortiisa baan la mubaay qaala وأيضا haddana qaala wara'aanii rasuulu الlahi salى الlahu alay slm rasuulka ilaahay baa wuxuu arkay عaزلا laysa mعي يعني laysa mعه سلاح أعزل أعزل baa غاaلبa in l yidhah lakin عزلna waa عزل ba hadda ka dhigaya ayب أعزل waxaa la yidhaha marka qofka aan مصلحa ahayn jamيciisuna waa عزل عزل bay hadda idaacooyinka aad ka maqlaysaa عزل dad عزla bay laayeen sidaas lakin dad عزل in la yidhahba wuxuu arkay nebigu عaليه الصلاaةu وaسلاaم anigoo أعزla buu arkay yaعnي laysa maعahu سلاح qaala faأعطaanii rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam xajafatan aw daraqa labaduba waa nooc ka mida turuuska ka mida yani gaashaan gaashaanmuu isiiyey gaashaanka midka muxuu ahaay ka birta ah iyo ka laga maqaadka laga sameeyey iyo kan geedaha laga sameeyey intuu midba magac buu leeyahay ثuma baayaca xatىa إida kaana fi aakhir الnaas dadka akhriisa markuu ahaaday bu qaala haddana yuu yidhi alaa tubaayicunii ya salama qaala qultu qad baayactuka ya rasuula الlah في أول الناaس وفي أوسط الناas qاala وأيضا haddana yani haddana qaala fabaayactuhu ثالثa mar saddexaad baan la mubaayac ثuma qaala lii markaasu wuxuu uhi ya salamata ya salama ayna xajafatuk aw gaashaankaaga aw wuxuu yihi ayna daraqatuk alatii acطaytuka gaashaankii aan ku siiyey awey buu qaala faqultu ya rasuula الlah laqiyanii camii caamiru cazlan faacطaytuhu adeerkay caamir baa ila kulmayoo aan haysanin gaashaan haysaninoo markaasaan siiyey iyaaha yadii baan siiyey qaala fadaxika rasuulu llahi salى اllahu alay slam wa qaala inaka kaladii qaala alأwal waxaad la mid tahay ninkii mahmaahdu ay ku baxday ninkii hore uu yidhahoo kale allaahuma abginii xabiiban huwa axabu ilaya min nafsii ilaahu isii qof aan jeclahay oo naftaydana aan ka jeclahay ilah si yani naftaadii ad ka horraysiisay buu naftaadana waad ka jeceshahay ثuma ina اlmushrikiina raasaluu sulxa suligiiba raasaluuna sulxa sulxigii bay noogu noogu muraasaleen yani e, fariimay noogu soo diray inay sulax ay nala galaan oo dhowr nin bay mid soo dirayeen xataa mashaa bacdunaa fii bacضin wasalaxnaa ilaa qaarkee qaarkee u socday oo sul aan isweydaarsanay oo aan heshiinay qaala wa kuntu tabiican liطalxa khaadim baanu ahay iyo ajiir baanu ahaa liطalxa ibni cubaydillaah asqii farasahu faraskiisaan u waraabin jiray wa axusuhu waan buraashi jiray faraskiisa aan nadiifin jiray wa akhdumuhu wa aakulu min طacaamihi cuntadiisana waan la cuni jiray sahaydiisaan la cuni jiray annaga marka faraskiisaan ayaan uga shaqayn jiray o u dhaqaalayn jiray ayb wa taraktu ahlii wa maalii muhaajiran ilى اllahi tacaala wa rasuulihi qariib buu ilaan ahaayo dadkaygii iyo ahalkaygii iyo waan ka imid oo baadihii baan kaga imid muhaajiran ilى اllahi wa ilaa rasuulihi qaala falama اصطalaxnaa naxnu wa ahlu maka markaan heshiinay annagii ahlu maka aan heshiinay waاkhtalطa bacdunaa bibacضin oo baarkayoob dhex darmaday oo markaa nabad la gaadhay ataytu shajaratan yaan geed imid fa kasaxtu shawkaha qodaxdeedii baan markaa anxaaqay fadajactu fii aslihaa jiriddeedii baan seexday qaala fa ataanii arbacatu min almushrikiina min ahli maka afar ahlu maka oo eh, mushrikiin oo gaala ay yimid fajacaluu fajacaluu yaqacuuna fii rasuuli اllahi salى اllahu alay slam yani yashtimuuna rasuula اllahi salى اllahu alay slam rasuulki ilahay bay aflagaadaynayeen faabgadtuhum fataxawaltu ilaa shajaratin ukra waan necbaystay oo waan ka xanaaqay markaasaan ka tegay oo geed kalean tegey wacallaquu silaaxahum hubkoodii bay sudheen geedkii ay sudheen wadajacuu waa seexdeen fabaynamaa hum kadalika mar ay sidaa ahaayeen id naadaanii munaadin min asfali اlwaadi tago hoostiisa buu muxaa qof ka dhawaaqay naadaa munaadin min asfali اlwaadi tago hoostiisa qof wuxuu ka dhawaaqay yaa lalmuhaajiriin qutila ibnu zunayn ina hebel waa la dilay ya muhaajiriina ina hebel waa la dilay saasuu ku dhawaaqay qaala faاkhtaradtu sayfii seeftaydii baan la baxay ثuma shadadtu calىa ulaa'ika alarbaca afartii baan hujuumay anaa weeraray wahum ruquudun iyagoo jiijiifa faأkhadtu silaaxahum hubkoodii baan qaatay fajacaltuhu waxaan ka dhigay dikfan yani xidhin baan ka dhigay fii yaddii gacantayda gacantayda saa ugu qabtay qaala ثuma qultu markaasaan waxaan wاladii karama wجha muxamadi salى اllahu عalayh wasalam laa yarfacu axadu minkum ra'sah ilaa darabtu aladii fiihi caynaahu madaxiisa ka wada qofkiini madaxa kor u qaada inaan madaxiisa indhuhu ugu yaallaan ayaan ku dhufanaya ثuma jiئtu bihim asuuquhum ilىa rasuuli الlahi salى الlaه alay slam anigoo kaxaynaya dabada ka wada ayaan rasuulka ilaah u keenay wa jaءa camii caamiru birajuli min alcabalaat niman mx qoladaas ah yuqaalu lahu mikraz yaquudu isaguna hogaaminayo ninkaas mikraz la yidhaho mikraz ibn xafs la yidhaaho hogaaminaya buu adeerkayna keenay ilaa rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam calىa farasin mujafafin fi sabciina min almushrikiin eh, fanadara ilayhim rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa eegay faqaala markaasu wuxuu yidhi dacuuhum yakun lahum eh, badءu اlfujuuri waunaahu waunaahu yani takriiruhu bilowgiisi iyo kunoqodkiisaba iyagu hal ahaadeen bilowga iyo aakhirkiisaba iyagu hal ahaadeene daaya fujuurka yani naqdulcahdiga buu ka wada ballanta jebinteeda marka hore iyo marka dambeba iyagu hal ahaadeene daaya facafaa canhum rasuulu llahi sala allahu alay wasalam faanzla allahu caza wajalla ilah baa wuxuu soo dejiyey wa huwa aladii kafa aydiyahum cankum waaydiyakum canhum bibaطni maka min bacdi an adfarakum calayhim kuwaasuu ka wada yani waa la qaqabtay ayuu sheegayaa waa la qaqabtay buu leeyahy waa ilaahay waa kii iyagana muxuu ahaye idinka badbaadiyey idinkana idinka badbaa idin badbaadiyey markaad gacanta ku dhigteen ka dambow alآayaةa kulaha qaala ثuma kharajnaa raajiciina ilى اlmadiina inagoo madiinaan u noqonnay fanazlnaa manzilan meel baan degnay baynanaa wa bayna bani baynanaa wa bayna bani laxyaan jabalun wahum mushrikuun wahum almushrikuun annagii iyo qoladaa banu laxyaan la yidhaahee hudayl wala hudayl ka mid a ba waxaa noo dhexeeyey buur baa noo dhexeeyey nimankaasuna mushrikiin bay ahaayeen faاstawfara rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam liman raqiya hada aljabala allayla kaأnnahu طaliicaة lلnabiyi salى اllahu عalيه waslm وaasxaabihi nebigaa wuxuu dembi dhaaf ugu duceeyey qofkii buurtan caawa kora ee ilaala noo ahaada uu duceeyey qaala salama salamtu ibn lakacobaa wuxuu yidhi faraqiitu tilka allaylata maratayn aw ثalaaثan laba goor ama saddex goor baan buurtii koray falama qadimna almadiina fabacata rasuulu llahi salى اllahu عalيh wasalama bidahrihi maca rabaaxin gulaami rasuuli اllahi salى اllahu عalيh wasalam wa ana macahu wa kharajtu macahu bifarasi طalxa faraskii طalxa yaan haddana la baxay weliba طalxayna sidii buu qaadimo ku yahay unadibuhu maca الظahri tandiibkaas hadda marka wuxuu ku fasiraya muxuu ahaaye in biyaha wax yar biyaha inta laga siiyo isagoo qumaadka u dhargin haddana muxuu ahaay daaqa loo diro haddana biyihii haddana lagu soo celiyo mar raba hadba waxoogaa yar la siiyo sidaasuu tandiib ku magacaabay yani biyahan waraabinayay oo hadba wax yar ka siinayay oo dahrigana wuxuu ka wadaa gaadiidkii buu ka wadaa geela dhexdiisa ayaan ku raacayay faraskii oon ku dhaqaalaynayey oon biyahana sidaa u waraabinayay daaqana sidaa ugu diray falama asbaxnaa idaa cabduraxmaan alfazaari qad agaara calىa dahri rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam faاstaaqahu ajmac cabdiraxmaan alfazaari ninkaa la yadhaha mushriga ayaa wuxuu weeraray gaadiidkii rasuulka ilaahay markaasuu kaxaystay wa qatala raaciyahu raacigiisiina waa dilay ee gulaamkii rabaax ahaa qaala faqultu markaasaan waxaan yaa rabaax khud haada alfarasa faraskan kaada qabso faablighu طalxata bni cubaydillah ayb intaan la dilin marka intaan la dilin ka hore waa in ahayd faraskan kaada qabo oo u gee rasuulka طalxata bni cubaydillah u gee وأخبر رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم أن المشhrikiina qad أغاaruu عalىa sarxihi sarxiga xoolaha daaqa xoolaha daaqaya ee foofay ayaa la yidhaahaa fooftaankiisii yani geliisii fooftaanka ku maqnaa inay gaaladii qaateenna u sheegay qaala ثuma qumtu عalىa akama taag ayaan koray faاstaqbaltu الmadينة madiina xaggeedaan u jeedsaday fanaadaytu ثaلaaثan saddex goor baan ku dhawaaqay yaa صabaaxaa waa qaylo sida kolka col arkaan bay sidaa ku dhawaaqi jireen waa qaylanay ثuma kharajtu fii aahaari اlqowm armiihim biالnabli anigoo fallaadha ku ganaaya baan nimankii ka daba orday farskii uu isku sii dhiibay faraska lugihiisa ka jecel yahay faraska isaga ka orod badnaa waartajizu waan geeraarayey aquul waxaan lahaa ana bnu lakwac walyawmu ywmu rudac sidaasaan lahaa anugu in akwac baana walyawmu ywmu rudac rudacna an li'aam weeyaan yani maalintii ragga xunxun lalaynaya weeyaan faalxaqu rajula minhum nin ka mida ayaan soo gaadhay fa asabtu sahm soma faasubku faasubku sahman fii raxlihi yani adribu sahman fii raxli koorihiisii nin baan ganay iyagii ka mid ahaayo sida kuma koorihiisii baan ku nabay aan ku dhuftay yani sahmi aan ku dhuftay xataa khalusa naslu sahmi ilaa katifihi ilaa uu garabkiisa mahal uu soo gaadhay sahmiga afkiisa uu soo gaadhay intuu koorihii ka baxay iyuu garabkiisa soo gaadhay qaala qultu markaasaan waxay idhi khudhaa waana bnu lakwac walyowma ywma rudac saasaan qaala fawallaahi maa ziltu armiihim wa wa acqiru bihim yani aqtulu quyuulahum fardahoodii aan boqon goynayo fardahooda aan laynayo oon iyagana aan gano iyaanan ka zuulin fa idaa rajaca ilaya faarisun in faras uusan hadduu igu soo noqdo ataytu shajaratan geed baan imanaya fajalastu fii aslihaa jiriddeedaan fadhiisanayay uma armiihi facaqartu bihi faraskiisaasaan dilaya marka intaan geed kaga gabado waan tooganaya markaasaan faraska ka dilay xataa idaa tadaayaqa idaa tadaayaqa aljabal markuu meeshu meelaha madiiqa ah ay marayaan buurta ay ka cidhiidiyeentaan fadakaluu fii madaayiqihi cidhiidiga ay si ay galaan calowtu ljabala buurtaan korayay fajacaltu uraddiihim bilxijaara waxaan kusoo wilaanwilanayay dhagxanta ayaan kusoo dayna dhagxanta waaweyn ayaan kusoo wilaanwilanaya kusoo ridaay qaala famaa ziltu kadalika attabicuhum inaan sidaasaanan ka zuulay inaan u raad raacayo xataa maa khalaqa allahu tacaala min baciirin min dahri rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam ilaa khallastuhu khallaftuhu waraa'a dahri awrtii oo dhan baan kulligood ka wada reebay oo gadaashii iska wada mariyey oo kulligii ka wada dhiciyey wa hallow baynii wa baynahu way idaayeen dahrigii iyo aniga isu kaaya daayeen oo waa tageen uma uma tabactuhum waan raacay kama soo harin armihim anigoo mxuaha dhagaxa iyo fallaadha iyo ku ridaaya xataa alqow akثara min ثalaثiina burdan wa halaaثiina rumxan ilaa ay tuureen oo ay daadiyeen dhar fara badan iyo hub fara badan ay daadiyeen oo soddon muxawaran iyo soddon maryood iyo ay daadiyeen yastakifuuna oo yatakhafafuuna iyagoo iska fudaydinayaan maxahayeena idin cuslaynin de leebay ayb walaa yaطraxuuna shayئa ilaa jacaltu calayhi aaraaman yani calaama min alxijaara waxay ridaan oo dhanbaba inaad adigu leedahay halagu ogaado adigoo kala hadhay baan odhanayo markaasaan dhagax baan ku calaamadaynayay aaraam waxaa la yidhahaa dhagxanta jidadka lagu calaamadeeyo baabiyaha iyo meelaha saxrahee jidka meelahu ka tirtirma iyo inuu jidhkii halkan kada yahay lagu calaamadiy kaasa yani calaamu ka wada calaamaan jiday ah, yacrifuhaa rasuulu llahi sala allahu alay waslam wa asxaabu hakarkan rasuulka ilaahay iyo calaamo ay garanayaan ibaan sidaa u yeelay xataa idaa atow mutadaayiqan min haniya meel karin oho buurta laga jeexo oo laga baxo oo cidhiidha markay yimaadaan faidaa hum qad atawha qad ataahum iyagoo u yimid fulaan ibnu badrin alfazaari waa cuyaynat bnu badr alfazaari ninkaasaa u yimid ayb oo ku soo darsamay fa waa fadhiistaan yatadaxawna iyaga oo quraacanaya waxayna soo marray weeyaan tabaxigaas oo barqada cuntada la cuno taasaa la yidhaha tabaxi iyagoo marka uu cunaya ayay soo mareen yacni yataqadawna iyagoo iyagoo quraacanaya wa jalastu calaa ra'si qarnin buur madaxeedaan fadhiistay buur fiiqeed ayaan aniguna fadhiistay ayb qaala alfazaari kii cusbaaye fazaarigaa u yimid baa wuxuu yidhi maa hada aladii araa ninka aan arkaay muxuu yahay ninkaasi muxuu yahay qaaluu markaasay waxay yidhaaheen laqiinaa minhu lbarxa yani shidda dhibaatankaa maanta kala kulanay maantao dhan saasuu noo daba joogay dhibaatan kala kulan wallaahi anaa mundu alasin alasin yani ilaa himamowgii aroortii eh, kolkii mugdiga ahayd sa qoraxdu weliba soo bixin ka horow ma saasuu noo daba jooga maanta dhan yarmiina waana soo tuurtuuraya maanta o dhan xataa xatى اntaزca kula shayءi fي أydina ilaa u nagala hadhi wax alle waxaan wadanay oo dhan qaala falyaqum ilayhi nafru minkum arbaca afar nin ha u kaceen ha soo dile nin keliyaad mxuu ahay iska celin weyde qaala fasacida ilaya minhm arbacaة fi اljabal afar baa igu soo fuushay buurtii igu soo fuushay qaala falama amkanuunii min alkalaam markay hadalka yani hadalkayga ay maqlayaan hadalkayga eh, inay ka maqlayaan ay iisoo gaadheen ayaan qultu idhi hal tacrifuunii hal tacrifuunanii may garanaysaan qaaluu laa waman anta kumaa tahay qultu ana salamatu bnu lakwac waladii karama wajha muxammadin sala allahu alayhi wasalam laa atlubu rajula minkum ilaa adraktuhu walaa yaطlubunii rajulu minkum fayudrikanii nin eh, aan ka daba tago oon eryado oonan gaadhaynin idinkuma jiro nin isu eryado gaarayaan kuma jiro waa isu kiin sheegeen marka ka qaala axaduu midkoba wuxuu yidhi ana adun waa u malaynayaa inuu sidaa sheegayo inay tahay waa u malaynayaa ninkaas qaala farajacuu waa noqdeen famaa barixtu makaanii meeshaydii baan inka zuulin iyaguna waa quraacanayaa isna wuxuu sugaya asxaabtiisii buu sugayaa buurtuu ku fadhiya xataa ra'aytu fawaarisa rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam ilaa aan fardalaydii rasuulka ilaahay ka arkay yatakhallaluuna shajar yani yakhrujuuna min khilaali shajar geedaha dhexdooda iyagoo kasoo dusaya oo geedihii soo dhex socda ilaa aan arkay qaala فإذا أولهم الأخرم الأسدي على أثره أبو qتاadة الأنصاري ninka ugu soo horeeyey الأخرم الأسدي buu ahaa waxaana ku soo xigay أبو qتاadة الأنصاري وعلى أثره المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه المقداد بن بن cمrina la odhanayo المقداد بن الأسود sida xaqiiqada way مقداد بن cمr weeyaan مقداد بن cمri weeyaan الأسودkan kii soo qabsaday bu فأخذت بعناan الأخرم أkrم baan mxuu ahay faraskiisa cinaankiisii baan qabtay qaala fawallow mudbiriin way carareen nimanka markay fardihii arkeen bay carareen faqultu markaas yaa akram ixdarhum ka digtoonow nimanka laa yaqtaicuuka yana yana ku goosanin yani yaanay kaa goosanin raggaaga kaa hadhin xataa yaltaxiqa rasuulu llahi sala allahu alay slm wa asxaabuhu ilaa rasuulkii iyo asxaabtiisa ay ku soo gaarhaan qaala markaasu wuxu uhi yaa salama in kunta tu'minu biاllahi waاlyawmi alaakhir wa taclamu ana aljannata xaqu wannaara xaq falaa taxul bayni wa bayna shahaada haddaad ilaahay iyo qiyaamaha rumaysan tahay aad og tahay inay jannadu xaq tahay naaruna xaq tahay jannada aan higa celinin shahaadada higa celinin shahiidnimada aan ku dhintay higa celinin nimankaas faraskiisiibuu qabtoo joojiyey markaasuu leeyahay dhaarinaya uu leeyahay haddaad eh, sidaa tahay celinin qaala fakhallaytuhu waan sii daayey faltaqaa huwa wa cabduraxmaan cabdiraxmaan alfazaarigii ee muxua madaxda colkaas ka ahaa iyo isagaa iska hor yimid qaala caqara bicabdiraxmaani farasahu cabdiraxmaan faraskiisii buu boqonay guryo faraskii buu ka dilay wa طacanahu faqatalahu isna cabdiraxmaan baa waran ku tumaatiyo isna dilay kana faraskii buu ka dilay kan wa taxawala calaa farasihi faraskiisiibuu ku wareegay cabdiraxmaan alfasaariga mushriga ahaa baa kolkuu muslimkii dilay muslimkuuna faraskiisii ka dilay iyuu faraskii ninka muslimka ah ku wareegay walaxiqa abu qataadata farisu rasuuli llahi salى اllahu alay slam bcabdiraxmaan faطacanahu faqatalah abu qataadii soo daba socday ayaa marka gaadhay ninkii mushriga ahaayo markaasuu isagii waran ku dilay isaguna fahuwa aladii akrama wajha muxamadi salى اllahu عalayhi wasalam latabictuhum acduu calىa rijlaya waan raacay aniguna anoo lugahayga ku ordaaya xataa maa araa waraa'ii min asxaabi muxamedi salى اllahu عalayhi wasalam walaa gubaarahum shay walaa gubaarihim shay-a ilaa aan waa ka wada tegay raggii oo xataa aanu habaaskoodii kollay xataa aanu ii muuqanin raggii asxaabtii nebiga alayhi salaatu wasalaam iyo gubaarkoodii kollay kutaa ilaa uga qarsoomay baan ka tegey ooan kulligood ka wada badiyey ayb walaa gubaarihim shay-a xataa yacdiluu qabla guruubi shams ilaa shicbin fiihimaa waa nimankii mushrikiinta abuu sheegaya ilaa ay ku leexdeen intayna qoraxdu dhicin wax yar ka horow bay gol oo biyo ku jiraan bay ku leexdeen yuqaalu lahu layidhaah duu qaran ka meesha yani aziga loogu magacaabay weeyaan liyashrabuu minhu ashun ay oman yihiinna oo maanta o dhan uu soo raacdaynayay salaam uu soo raacdaynayay qaala fa nadaruu nadaruu ilaya anay soo eegeen acduu wara'ahum anoo gadashooda soo hooreeya faxallaytuhum minhu yani ajlaytuhum minhu waan ka eediyey waan ka ceediyey bihii baan ka ceediyey xallaytuhum iyo xalla'tuhum labadaba marka waa la yidhaahaa ayb yacni aklaytuhum minhu bihii baan ka ka saaray buu leeyahay ayb famaa daaquu minhu qatra dhibicna ma aanay ka dhadhaminin qaala wayaqrujuun waa baxayeen fayshtaduuna fi aniya yani yajruuna fi haniya meel karin ah bay ka jeexayeen qaala faacduu faalxaqu rajula minhum waa ordaayey faalxaqu rajula minhum nin ka midaan gaadhayey faasukuhu bisahmin fii nuqdi katifihi asukuhu yani adribhu waxaan ku dhufanayey samir baan kaga dhuftay carjowgada garabka nuqdi ee meeshaan intan yare jilicsan ee garabka caaradiisa ah la cuno gudruufna waa la yidhaahaa halkaasaan kaga dhuftay qaala qultu markaasa waxaanu khudhaa wa ana bnu lakwac alyawma yowma rudda qaala markaasu wuxuu yidhi yaa huklata ummaa yaa hakilatu ummuhu habartii ha gablanto afwacuhu bukra ma afwaci saako dhan bu sidaas oo lahaa khudha wanaبn اlak alyam magacaasuu maqlay maak wixii saakabaa kankado hadda ila socdo qaala qultu nacam yaa caduwa nafsihi akwacuka bukra waakwacaagi saaka qaala waardow farasayna calaa taniya yani qataluu farasayna calaa taniya laba faras baa jeegta kaga dhimatay nimankii meel jiraba fardii iyagoo cararaya ay jeefsiiyeen markaa halkii waxaa kaga dhimatay laba faras qaala fajiئtu bihmaa asuuquhumaa ilaa rasuuli اllahi salى اlahu alay slam labadii farasi halkii kaga hadhay oo mxuu ahay daal kaga hadhay ayaa soo kaxeeyey oo markaas anuu keenay nebigu alayh الsalaatu wasalaam qaala walaxiqanii caamirun caamir baa isoo gaadhay adeertiis ahaa bisaiixatin fiiha madaqa saiixa waxaa la yidhaahaa mxuu ahay weelka jildiga ah laisku toltolay hal hal hal neef ka weyn ayaa satiixa la yidhaahaa ayb dirbadaasoo madaq uu ku jiro madaquna barax biyaha iyo caanaha laisku dara iyo madqi la yidhaahaa muxuu aha weel barax ku jiro yuu ila soo gaadhay adeerkay ayb min labanin wa satiixatin fiiha maa iyo mid kale oo muxuu ahay biyo ay ku jiraan labadaas ila soo gaadhay fatawadaأtu wa sharibtu uma ataytu rasuula اllahi salى اllahu alay slam wa huwa calى almaaءi aladii xalla'tuhu minhu biyihii aan ragga ka eriyey isagoo nebigu alayh الsalatu slam degan ayaanu imid faidaa rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam qad akhada ثuluث اlbil ya tilka tilka alibil geeli u soo qaaday nebigu alayh الsalatu slam geeli kankadu ka reebay weeyaan wa kula shayin istanqadtuhu min almushrikiin wax alle wixaan galada kala haydh o dhan uu soo qaaday wa kula rumxin wa burda dharkii iyo muxuu ahaay warmihii iyo kulli uu soo wada qaaday ilan waa calaamadayoga wإdaa bilaalu naxara naaqaة min alإbil alati istanqadtuha min alqowm waa isagoo bilaal uu gowracay hal geeli ka mida geeli aan ragga ka reebay hal ka miduu gowracay waidaa huwa yashwi lirasuuli اllahi salى اllahu alay slam min kabidiha wa sanaamihaa isagoo u solaya nabiga alayh الsalaatu wasalaam beerkeedii iyo kuruskeedii qaala qultu yaa rasuula allah waxaan allinii faantaqib min alqawm hallinii faantaqib idaayuu aan ka soo xusho ragga eh, mi'ata rajulin boqol nin faatabic alqowm nimanka aan raacdayn ninkan kula socda eh, boqol nin intaan ka madho nimanka aan raacdayn eh, falaa yabqى minhum bikhabarin ilaa qataltu mabarun ilaa qataltu falaa yabqa minhum makhbarun ilaa qataltuhu yani ku mkbirun oo mkbar mkbirun mid warrama yaanu ka hadhin ilaa qatltuhu aan dilo qaala fadaxika rasuulu الlahi salى الlaه alay slm xatىa badad nawaajiduhu fii dawءi الnahaar o fii daw الnaar taasaa sax waqtigi waa habeen bay noqotay markaas fii daw الnahaar ba hadda halka nagu naal fii daw الnaar ifteenkii dabka dabkii loogu shiiday loogu solaayey hilibka ifteenkiisii iyo ilkihiisii nabiga alayhi الsalaatu wasalaam caddaankoodii aan ku arkay faqaala markaasu wuxuu ihi yaa salama aturaaka kunta faacilan ma isu malaynaysa inaad sidaa yeelayso nimanka intaad ka daba tagtad qultu nacam waladii akramak qaala inahum al'aana layuqra'una fii ardi qatafaan hadda waxaa lagu soo riyaynayaa dhulkii khatafaan waa tagay nimanku beledkoodii bay gaadheen oo halkaasaa loogu loogaya caawa ayb ma gaari karaysid yani qaala fa ja'a rajulu min khatafaan nin qatafaan ka midaa noo yimid Ehm, faqaala markaasu wuxuu uhi naxara lahm fulan jazuura hebel baa hal u qalay falamaa kashafuu jildaha markay maqaarkii ka fiiqeen ee ra'ow gubaaran boodh arkeen faqaaluu markaa waxay yidhien ataakum alqowm nimanku idin soo gaadeen iyagoo hilib loo qaleeyo iyo qubaar arkeen markaasay idinka idin moodeen buu leehay idinkii oo soo dacdaynayo markaasay ka carareen hilib ehm, ataakum alqowm weydaan fakharajuu haaribiin falama asbaxnaa qaala rasuulu khaylu fursaanina alyawma abu qataada kaana khayra fursaanina alyawma abu qataada wa khayra rijaalatina salama lugleydeenana maanta waxaa ugu fiicnaa salamata bnu lakwac ee fardalaydeenana waxaa ugu fiicnaa qataada ee abu qataada ugu fiicnaa qaala ثuma أعطاanii rasuulu الlahi slى الlaهu عalيه وsلم sahmayni sahma alfaris wa sahma araajil laba sahmi buu siiyey nabigu alayh salaatu wasalaam geli baa marka yaa la qaybiye oo haniimo oo kale loo qaybiye ille kole daacadu qaaticadoogi laga soo dhiciyey haniimuu noqonay marka laba sahmi buu siiyey nabigu alayh salatu salam sahm alfaris wa sahm araajil fajamacahumaa lii jamiican waa isugu kay wada daray nabigu alayh salaatu wasalaam uma ardafanii rasuulu llahi sala allahu alay slam wara'ahu cala alcaddaa hashiisii cadda ahayd buu nabigu alayh salatu ilfangeliyey raajiciina ila almadiina annagoo madiina u noqonayna qaala fabaynamaa naxnu nasiiru mar aan soconnay qaala wa kaana rajulu min alansaar nin ansaar ka mida baa wuxuu ahaa laa yusbaqu aan laga badinin buu ahaa shaddan orodka aan orod lagaga badinin buu ahaa qaala markaasu wuxuu yidhi fajacala wuxuu bilaabay ninkaas yaquulu inuu yidhaaho alaa musaabiqun ila almadiina madiina wax iila orodtamayaa ma jira yaa madiina iila orodtamaya ilaa madiina yani iila orodtamaya hal min musaabiq wax oratamayaa ma jira sidaas o fajacala yuciidu dalika arrintaas ku celcelinaayey waa nin orod iska og buu ahaa isku huba qaala falamaa samictu kalaamahu qultu hadalkiisa markaan maqlayba waxaan ku idhi amaa tukrimu kariiman aw tahaabu shariifan miyaadan muxuu ahay nin aad weynaynaysa ood ixtiraamaysaa miyaanu jirin ama nin aad ka haybaysanaysaa miyaanu jirin qaala markaasuu yidhi laa ilaa an yakuuna rasuula allahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay mooye qof kale oon ka soo reebayo oon ka haybaysanayaa ma jiro ayb qaala qultu yaa rasuula allah biabii anta wa ummii iidan lii darnii yani utruknii iddaa hal usaabiq arajul ninka aan la oratamin qaala markaasu wuxuu yidhi in shi'ta haddaad doonto qaala qultu markaasaa ninkii waxaan ku idhi idhab ilayka yani orod si orod anaa ku soo qaban doonay ka wada ah. wahanaytu ah, rijlii lugtayda soo laabay yani hashii baan ka soo degay fatafirtu yani qafastu waan soo booday hashii oo socotaa ayuu ka soo booday facadowtu waan orday qaala farabadtu calayhi sharafan aw sharafayni waxaan u nastay taag ama laba taag baan u nastay kolkan ka badiyey yaan muxuu ahaayey u nastay oo hal taag intuu kasoo dhacaya ma laba taag ka dhacay ayb ah, ah. astabqii nafasii anigoo tashiilanaya neeftayda tashiilanaya ilaan gaayadu waxay idi ilaa madiina la gaari bay ila madiina isla gaarayaan ba ahayd masaafaduna markaa way dheeray uma cadawtu fii atharihi markuu idhaafay aan haddana ka daba orday fii atharihi farabadtu calayhi sharafan oo sharafayn intaan ka badiyey ayaan sugay oo taag ama laba taag aan sugay qaala ثuma inii rafactu waan orday yani xoog baan u orday xatىa laxiqtuhu ilaa aan gaadhay faasukku bayna qaala faasukku bayna katifayhi labada garab dhexdoodan ka dharbaaxay qaala qultu markaasna waxaan qad sabaqtuka wallahi qad subiqta wallahi waa lagaa badiyey qaala ana adun waa u malaynaya waa u malaynaya inaad iga badisa qaala fasabaqtuhu ila almadiina madiinaan ugu horreeyey qaala fawallahi maa labisnaa ilaa halaaa layaalin xataa kharajnaa ilaa khaybara maca rasuuli llahi sala allahu alay waslam markaan dagaalkaa ka soo noqonay diiqarad saddex habeen keliyaan joognay ilaa aan muxuu ahay khaybar ka aadnay qaala fajacala camii caamir yartajiz adeerkay caamir ayaa wuxuu bilaabay marka inuu inuu heeso bilqowm dadki u heeso oo geela uu ugu heeso uu lahaa marka tallahi lowlaa anta mahtadayna walaa taصadaqnaa walaa sallayna wanaxnu min fadlika ma اstaغnayna whabbit اlأqdaama in laqayna waأnzilan sakiinatan calayna sidaasuu lahaa taasna marka waa kaynu soo marray markii khandaqa la qodaayey inuu nebiguna calayhi salaatu wasalaam ku geeraarayey oo min shicri cabdillaahi bni rawaxa ahayd marka khandaqna kolkaas waxay ahayd waa anad sanadkii shanaad weeyaan tanuna waa sanadkii toddobaad marka tanaad dambaysay marka inuu shicirka intuu yidhi cabdullaahi rawaaxa uu tiriyey camir ibn اlakwana marka isaguna uu inshaadayay un keliya iyo inaanu shicirkaas intaanu maqal isaguna shaacir buu ilan ahaaye in cindihii shicir kale uu ka tiriyey oo markaa iswaafaqeen labadaba waa iska suurowda laakiin kolleyba shicirka waxa u horreeyey cabdullahi bnu rawaxa wa qaala rasuulu llahi sala la alay rsulka ilahi baa wuxuu yidhi man haada waa kuma kaasu qaalu markaas qaalu markaasu ana caamir caamir ibnu lakwaca baan qaala gafara allahu lak afara gafara laka rabbuka rabbigaha kuu dambi dhaafo qofku hadalkaa ku yidhaahana waxaa loo qaadan jiray eh, nebigu qofku hadalkaa ku yidhaaho inuu shahiidnimo ku dhimaanayo qaala wama اstغfara rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam liinsaanin yakusuhu qofku gaarnimo hebel allahu dembi dhaafo yidhah ma aanu jiri jirin ila اstushhida shahiidnimuu ku dhiman jiray qaala fanaadaa cumar bnu الخaطaabi radي allahu canhu wa huwa calى jamalin lahu awrkiisa isagoo saaran buu cumar dhawaaqo wuxu uhi ya nabiy allah lawlaa matactanaa bicaamir maad noo daysid caamir maxaad nooga diraysaa yani yaqfir allahu laka daasa marka dhimasho maxaa laga garanaya qaala falama qadimnaa khaybara qaala kharaja malikuhum marxab marxab baa muxuu ahaa soo baxay meligoodii marxab ahaa yaa soo baxay yaktiru bisayfihi isagoo seeftiisii ku dhibidhisanayo yani seefta kolle kor u qaadayo kolle soo sida orka uu yeela orka dhibida markuu samaynayo dabada kolle sayla sidaas oo kale seeftiibuu sidaas lahaa sida or dhibidhisanayo oo kale wayaquulu markaasu wuxuu lahaa qad calimad khaybaru anii marxabu shaaki silaaxi baطlu mujarabu ida alxuruba aqbalat falahabu shaaki silaax yani taamu silaax aw xadiidu silaax hubkiisa uu xoog leeyahay way taqaanaa khaybar inaan marxab ahay oo hubkaygu mxuah hub wanaagsan uu yahay oo geesi aan ahay mujarab ahoo la yaqaano markay dagaalku markuu huro waa la yaqaano waxaan sameeyey sidaa isagoo ale buu marka soo baxay qaala wabaraza lahu camii caamir adeerkay caamir baa u soo baxay faqaala markaasu wuxuu yidhi qad calimad khaybaru ani caamiru shaaki silaaxi baطlu muqaamiru intaa kaleyuba ka gediyey caamiru iyo muqaamiru keliya ayuu ka gediyey qaala faاkhtalafaa darbatayni waxay isweydaarsadeen laba darbadood bay isweydaarsadeen fawaqaca sayfu marxab fii tursi camii adeerkay gaashaankiisiibuu ku dhacay ami caamir adeerkay caamir gaashaankiisiiba seeftii marxabay ku dhacday wa dahaba caamirun yusfilu lahu yani yadribuhu hoos ugu dhifto seeftiisi inuu ku dhufto isaguna doonay seeftiisuna waa gaabnayd farajaca sayfuhu calىa nafsihi faqaطaca akxalahu fakaanat bihi nafsuhu yani maata biha seeftiisii baa ku noqotay markaasuu halbowlaha shgooyey markaasuu sidii ku dhintay qaala salama salamata bnu lkca wuxuu yidhi fakharajtu faidaa nafaru min asxaabi الnabiyi salى الlahu alay slm yaquuluuna qatla baطla camalu caamirin qatla nafsahu caamir camalkiisii waa bura khalaas waa isdilay jihaadkiisii iyo imaankiisii naftiisii buu isdilay inuu intixaaray bay mood qof alla qofkii sababkiisa ku dhinta oo dhan uba inuu intixaar yahay bay moodayeen markaas waa isdilay seeftiisii buu ku dhintay camal male khalaas qaala faataytu الnabiya salى الlaه alay slm wa ana abki anuu ooyaan u imid nebiga alayه الslat slam faqultu ya rasuula الlah baطla camalu caamir caamir camalkiisii waa buray qaala rasuulu الlahi salى الlه alay slm man qaala dalik yaa sidaa yidhi qaala qultu naasu min asxaabik qaala kadaba man qaala dalik bal lahu ajru ajruhu maratayni laba goor buu ajirkiisa leeyahay ilan seeftantada uu ku waday gaal buu ku waday marka isagiina waa dhintay qofna waa dilay qofkaasoo nin naftiisiiba ha ahaado marka qof wax dilay shahiidna ku dhintay gaalna dilay oo kale baa muxuu aha ilaah siinaya ajri uma arsalanii ilaa caliyin radia allahu canhu wa huwa armad cali buu ii diray oo boqoraysan indhaha ka jiran buu ii diray xisni xusuuntii ka mid ahaa oo adkaaday oo la qaban kari waayey oo muxuu aha cumar uu ku dagaalamo oo abubakar uu ku dagaalamo oo kari waayeen buu nebigu calayhi salaatu wasalaam galabtii markii laga soo noqday ba wuxuu yidhi berri jasiiradda waan u dhiibi doonaa nin alliya rasuulkiisa ay jecel yihiin isaguna alliya rasuulkiisa jecel oo ilaahay sababtiisa uu inoogu furi doono markaasa dadkii qof waliba habeenkii yuu talo yuu noqon doono markaas aroortii lagu soo wada kala qof wali isagoo rajaynaya qofka inuu noqdo markaasuu cali xagee jira yidhi cali waa waa jiran yaha indhaha xanuunaya markaasuu u diray anoo hogaaminayaan marka keenay buu leeyahay cali oo indhaha ka bukooraysan buu i diray faqaala markaasu wuxuu yidhi la uciyanna raayata eh, shalay galabtii buu yidhi marka waqtigaa u diraayo ma aha hadalkan kolkuu odhanayo la ucطiyana araayata bandiiradda waxaan siinayaa rajulan yuxibu اllaha warasuulahu wayuxibuhu اllahu warasuuluh yaftaxu allahu calaa yadayhi buu weliba yidhi qaala faataytu caliyan cali baan u imid faji'tu bihi aquuduhu anuu hogaaminayaan u keenay wa huwa armad isagoo bakooraysan xataa ataytu bihi rasuula اllahi salى اllahu alay wasalam fabasaqa fii caynihi fabala ishiisa uu ku tufay indhihii buu ku tufa waa bogsaday wa acطaahu raaya jandiiraddii buu siiyey wa kharaja marxab marxab baa usoo baxay fa qaala markaasuu yidhi sidii oo kale uu yidhi qad calimad khaybaru anii marxabu shaaki silaaxi baطlu mujarabu ida alxuruubu aqbalat talahabu qaalkaasuu marka faqaala lahu caliyu radia allahu canhu ana aladii samatnii umma xaydara ka laysa gaabaatin karihi lmandara akiiluhum bisayfi kayla sandara fa awfiihimu bisaaci kayla sandara labada riwaayaba waa jirtaa akiiluhum bisayfi kayla sandara iyo awfiihimu bisaaci kayla sandara ayb qaala fadaraba ra'sa marxabin faqatalahu ثuma kana alfatxu عalى yadayhi عalى yadi caliي radي allahu canhu baabu qisaة الxudaybiya wa sulxi الnabiy slى الlaه عalay slm mعa quraysh عan الbarاء bni caazib radي allahu canهuma qaala lama uxsila الnabiyu slى الlahu عalيh waslm an اlbeyt cinda اlbeyt can اlbeyt iyo cinda اlbeyt labadaba waa noqon karaya beytka agtiisa markii lagu sharay ama beytka laga sharay laga celiyey yani saalaxahu ahlu maka ahlu maka waxay kula heshiiyeen calى an yadkulahaa inuu galo sanadka soo socda yani fayuqiima biha ثalaaثan saddex maalmood uu joogo walaa yadkulahaa ilaa bijulubaani silaax waa fasiraya taana oo asayfa wa qiraabuhu seefta iyo galkeeda mooyaane yani silaaxu lmusaafir baa laga wadaa julubaan silaax sayfta uu eh, hubka uu qofku kolkuu musaafir yaha dagaal uunu soconin ba iska qaato oo sayfta garka ku jirta ah mooyaane hub kale inayna la imaanin iyay kula heshiiyeen walaa yakruju aanu la bixin biaxadin macahu min ahliha qof ahlu maka ka oo raacana aan u ogolaanin iska reebo wuxuu soo raaco xataa walow muslimiinta ahaadeen walaa yamnaca axadan eh, yamkuthu bihaa miman kaana macahu aanu u diidin qof maka ku hadhayay oo quraysh dooranayana aanu u diidin oo dadka la socda ah walow muslimiin baa aaden qaala ali ali baa wuxuu yidhi eh, qaala licaliyin cali buu wuxuu ku yidhi uktub sharطa baynana shardigan noo kala qor eh, bismi illaahi araxmaani araxiim nebigaa yeedhinaya marka bismi illahi araxmaani araxiim buu ku bilaabay haadaa maa qaadaa calayhi muxamadu rasuulu llah labadaa kelimaba marka waa ictiraadeen bismi illahi araxmaan iraxiim ya rasuul اllah labadaba waa ictiraadeen qaala lahu mushrikuun mushrikiintii baa waxay ku yidhaaheen suhayl ibnu camrin radia allahu canhu oo mumasilkii quraysh ahaa yaa wuxuu yidhi low naclamu annaka rasuulu llahi taabacnaak intaan rasuulka ilahay taan ku garanayno waa ku raaci lahayna maanan kula dagaalanayn walaakin uktub moxamed ibn cabdillahi sidaa qor int waxaa ka horreysay bismi illahi raxmaan raxiim waa waa ka soo horjeedsada wuxuu yidhi ma naqaana anagu ismigaas waxaad qortaa sida aan awalba aan qori jiray bismika allahuma magacaasay ku bilaaban jireen warqadahooda iyo bismika allahuma ayay qori jireenoo bismillahi raxman raxim annagu garan mayne bismika allahuma qor waa qoray marka muxuu ahay maxamed ibn cabdillahina qora rasuulu llahidaas iska dhaaf bay idhaaheen markaasuu nebigu alayhi salaa slam faamara caliyan cali buu wuxuu faray an yamxaaha inuu tiro cali oo qoray yuu yidhi tir faqaala caliyun cali baa wuxuu yidhi laa wallahi laa amxaaha rasuulullah inaan weligay tirayn faqaala rasuulu llahi sala allahu alay waslam arinii makaanaha meesheeda itus fa araahu makaanaha meesheedii buu tusiyey famaxaaha wuu tiray nebiga alayh isalaatu wasalaam wa kataba wuxuu qoray ibna cabdillaah rasuulullah bedelkeedii buu muxuu ahay ibna cabdillaah u qoray kataba yani amla nebigaa yeedhiyey alayh isalaatu wasalaam sidiibaa marka lagu heshiiyey fa aqaama bihaa sanadkii soo socday yani wuxuu joogay nebigu alayh salatu slam talaata ayaamin falamaa an kaana alyawm athaalith maalintii saddexaad markay ahayd qaaluu licaliyi radi allahu can cali bay waxay ku yidhaaheen haadaa aakhiru yawmin min sharطi saaxibik faamurhu falyakruj hanaga baxo faأخbarahu bidalika cawd baa sidii u sheegay faqaala nacam fakraj عan أنس بn malik radي الlahu عanهu qaal lama نزلت إna fataxna laka فتحa mubina liyغfira laka allah ma تqdma ilى qwlihi fawزا caظيima marjicahu min alxudaybiya xudaybiya markay ka sii noqonayeen ayay soo degtay markii la sii noqonayey shuruudii xudaybiyana ay ku jirtay shuruud ay muslimiinta ka naxeen laba qodob gaar ahaan laba qodob bay ka naxeen ayb oo ah labada halkan kadab kusoo sheegay oo wixii quraysh ka tagana in la soo celiyo wixii muslimiinta ka yimaadana aan la soo celinin way u qaateen baba marka inuu meel lagaga dhacay oo haddana ilaahay guul ka dhiga soo dejiyey suuradda u soo dejiyey guul ka dhigay wahum wahum wahum yukhaaliطuhum اlxusnu wاlka'aaba muslimiintiina yukhaaliطuhum اlxusn oo qalbigooda ku jiro murug iyo tiraanya ay ku jirto ayb waqad nuxira alhadyu bilxudaybiya xoolihiina xudaybiya lagu qalqalay waa sanadkii hore marka xudaybiya markii la joogo faqaala markaasu wuxuu yihi laqad laqad unzilat calaya aayatun hiya axabu ilaya min addunya jamiica markaasu cumar baa weliba lagu kala akriyay markaasu wuxuu yihi anasrun ya rasuul allah anasrun huwa ya rasuul allah qaala nacam baabu غazwati khaybar عن أbي هريرة رضي الله عنه qال خرجنا mع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خyبر ففتح الله علينا ilahay rasuulka ilaahay yani waa waa ilah waa guushii buu naga siiyey falam nغنم ذahبا walaa wariqan dahab iyo fidatoona ma anaan haniimaysanin hanimna almataaca والطacaama والhiyaab alaab iyo dhar iyo cunto waxaas aan haniimaysanay iyo iyo dhul ثuma انطalqnaa waxaa ilى اlwaadi waadi اlqura meesha la yidhaaho ayay haddana aadeen wa maca rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay markaana waxaa la socday cabdun lahu addoon uu leeyahay wahaba lahu lahu rajulu min judaam yuqaalu lahu rifaacat bnu zayd min bani min bani min bani dubayb min bani dubayb ayb nin kaasu addoon usoo hadiyeeyey baa la socday oo kirkira magaciisa la yidhaaho ayb falamaa nazalna alwaadi waadigii markaa nimid qaama cabdu rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yaxullu raxlahu rasuulka ilahay addoonkiisii baa kacay oo alaabtii fura oo hashii nabiga alayh sala slam farumiya bisahmin fallaadh baa lagu soo riday fakana fiiha xadfuhu yani waa u dhintay fallaadhii buu u dhintay faqulnaa markaas waxaan hanii'an lahu shahaada ya rasuula allah hambaliyo shahaadu ku dhintay ninkaa shahiid u hambalyeynayaan faqaala rasuulu llahi sala lla alay slm rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi kalaa waladii nafsu muxammadin biyadih ina shamlata lataltahibu calayhi naaran maradaan uu xidhan yahay waa shamla shamla mara oo oo reebaadiga xidhaanoo liidata weeyaan oo marka haniimadii uu ka qaatay iyadoon la qaybinin yuu leehay maradaasaana hadda naar kula gubanaysa oo arkaya iyadoo ku hoolcaysaa narkaaya لتلتهب عalayhi nاarا أخذha min المغاnم yومa خaybr lam tusibha الmaqاasim iyadoo aan la qaybinin oo qaybta aynu ku dhicin ayuu haniimadii ka qaatay taasaa marka naarta kula gubanaysa bule ciyaadu billah guluulka marka xumuhu uu leeyahay shahaadada ajarkeedii iyo jihaadkii iyo maradaa xun dembigeeda ka haalib noqday qaala fafazica الnaasu dadkii baa arrintii ka argagaxay fajaءa rajulu nin baa wuxuu la yimid bishiraakin aw shiraakayn suun suunka kabaha lagu yeelo ayaa shiraak la yidhaha laba suun laba yeelmo kaba yeelmahood ama hal keliya ayuu la yimid faqaala markaasuu yaa rasuula allah asabtu yowma khaybar maalinta khaybar baan kakada helay ko faqaala rasuulu llahi sala alla alay slam shiraaku min naarin aw shiraakaani min naarin waa shiraak naara waa yeelma naara buu dhimse waa laba yeelmood oo naara baabu raddi lmuhaajiriina cala alansaar almanaa'ixa bacda alfatxi calayhim xoolihii ay siiyeen maalka ay u siiyeen geedaha iyo xoolaha nool iyo wixi ay siiyeen muhaajiriinta la siiyeen ansaartu ay siiyeen celintay usoo soo celiyeen markii muxua ay dhaceen ee maal ay yeesheen can anas bni maalikin radia allahu canhu qaal lama qadima almuhaajiruuna min makata almadiina madiina kuwii kasoo maka kuwii kasoo jirooday markay madiina yimaadeen qadimuu way yimaadeen walaysa biaydiihim shay-un iyagoon gacmahooda waxba ku jirin bay yimaadeen wa kaana alansaaru ahla alardi waalcafaa dhulka iyo eh, guryaha iyo kuwa le bay ahaayeen faqaasamahum alansaar ansaartii baa la qaybsaday xoolahoodii bay la qaybsadeen calaa an yucطuuhum ansaafa timaar inay siiyaan eh, timaarta nuskeedii ay siiyaan inay maalka horta hore dhulka loo qaybiya bay dooneen ansaari dooneen markaasuu nebigu calayhi الsalatu wasalaam ku diiday yidhi maya dhulkaydi ka qaybin maayeen markaas yidheen marka iyagu camalka aan nagaga filaadeeno marka aan la qaybsanno midhahan aan la qaybsanno sidii bay alaa yacطuuhum eh, inay siiyaan ansaafa himaari amwaalihim kula caam midhahooda eh, maalkooda midhihiisa nuski inay sanad walbaba siiyaan wayakfunahum alcamal wاlmu'ana iyaguna mxuaha ay kaga filaadaan shaqada ay kaga filaadaan yani muhaajiriinta ay shaqada kaga filaadaan wa kaanat umu anasin umu anas bni malik anas ibni maalik hooyadii wa hiya tudcaa umma sulaym ummu sulaym baana la yidhaahaaye wa kaanat umma cabdillaahi bni abi alxa cabdillahi bni abi alxa hooyadiina waa ahayd kaana ahan lianasin liummihi anas ibnu maalik bay isku hooye ahaayeen cabdullahi bnu abi alxa waa ninkii habeenku calool galay nebigu alayh salatu salaam uu ducayn jiray ee ducadii nebigu ay ku dhacday muxuahay wiilasha faraha badan ee qura'daa dhali jiray weeyaan wa kaanat waxay siisay kaanat acطad ummu anas anas hooyadii baa waxay siisay rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam cidaaqan yani nakhalaatin geeda timir ah ayay siisay cidaaq waa jamcu cidq cidqigana marka geedka nakiisha ana waa la yidhaahaa midh laanta midhuhu ku yaalaana cidqi waa la yidhaahaa ayb marka geedahaasaa laga wadaa faacطaaha rasuulu llahi salى اlه alay slm umu ayman umu ayman buu nebiguna siiyey mawlaatihi ayb uma usaamata bni zayd usaamata bni zayd hooyadiisa ahayd qaala ibnu shihaab faأخbaranii anas bnu maliki ana rasuula اllahi salى اlه alay slm lama faraqa min qitaali ahli khaybar waاnsarafa ilى اlmadiina madiina usoo gadoomay radda almuhaajiruuna ilى alansaari manaa'ixahum alatii kaanuu manaxuuhum min himaarihim manaa'ixdii ay midhahooda siiyeen intay u gooyeen dhulkooda uga gooyeen ayay ku soo celiyeen qaala faradda rasuulu llahi salى allahu aleyh wasalam calaa ummi cidaaqaha geedaheedii buu nebiguna alayh salatu wasalaam hooyadii u soo celiyey wa acطaa rasuulu llahi sala اlه alay slam umma ayman makaanahunna min xaa'iطihi bedelkoodiibu wuxuu ka siiyey beertiisii buu ka siiyey nebigu alayh salaatu wasalaam intii horta hore diiday oo ay tiri ku kuu celin maayo oo geedahan aniga ay lehe nebigu anuu siiyey idinka idin celin maayo oo anas ibni maalik ay marada ku ceejisay buu nebigu alayh slam ka sasabay oo uu muxuu ahay u laalaabay oo intii inka badan uu siiyey ayb waa tii soo korisay oo marka hooyadiis oo kale uu nebigu alay slam sidiis u maamuusi jiray oo xaa'idkiisi buu marka siiyey qaala ibnu shihaab wa kaana min sha'ni ummi ayman ummi usaamata bni zaydin radi allahu canhuma annaha kaanat wasiifata licabdillaahi bni cabdilmuطalib wasiifa yani jaariya jaariyad bay u ahayd cabdillahi bni cabdilmuطalib waalidi rasuuli llahi sala اlه alay slam wa kanat min alxabasha falama waladat aaminatu rasuula اllahi salى اllahu alيyه wasalam bacdama twufiya abuuhu kaanat ummu aymana taxdunuhu iyadaa korinaysay nebiga alayh الsalaatu wasalaam falama kabira rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam faاctaqaha ثuma ankaxaha zayd bna xaariثa zayd bna xaariثa u guuriyey fatuwufiyat bacdama twufiya rasuulu llahi salى اllahu alay slam bihamsati ashhur shan bilood bay marka nebiga ka dambaysay baabu fatxi maka wa dukuuliha biاlqitaal canwatan wa wamanuhu calayhim canwa yani quwa wixii dhulalka qaarkoodna sulux baa lagu qabsaday dhulalka qaarkoodna xoog baa lagu qabsaday xuunkooduna waa kala duwanaan jiray oo wixii xoog lagu qabsaday dhulkoodu wuxuu ahaan jiray araadi muxuu ahaye araadi iyada oo laga qaado <laughs> kharaaj laga qaado kuwa kalena araadi cushriyay ahaan jireen marka maka sulux laguma qabsanina xoog baa lagu qabsaday can cabdillaahi bni rabaaxin can abi hurayrata radia allahu canhu qaal wafadad wufuudun ilaa mucaawiya mucaawiya ibnu abi sufyaan radi allahu canhuma markuu amiiru lmu'miniin ahaa yaa wufuuday u timid wadalika fii ramadaan fakaana yasnacu bacduna libacdin aطacaam acaamka qaarkaya qaarka kale u samaynaya wufuudiga wa kaana abu hurayrata radia allahu canhu mima yughiru an yadcuwanaa ilaa raxlihi inuu muxuaha degmadiisi noogu yeedho uu bedin jiray faqultu markaasaan waxaan idhi alaa asnacu طacaaman faadcuuahum ilaa raxlii ana cunto sameeyo maanta aan ugu yeedho faamartu biطacaami yusnac cunto hala sameeyaan idhi falaqiitu abaa hurayra min alcashiy galabtii baan abu hurayra la kulmay faqultu markaasaan waxaan idhi addacwatu cindi leyla dacwadu waa agtayda caawa qaala sabaqtanii waad igala hormartay qultu nacam fadacawtuhum waan u yeedhay faqaala abu hurayrata radia allahu canhu alaa ulimukum alaa uclimukum bxadiiثi min xadiiثikum ya macshar alanصaar ثuma dakara fatxa maka fatxu makuu ka warramay faqaala faqaala wuxuu yidhi aqbala rasuulu llahi salى اllahu alay slm xata qadima maka fabacaثa zubayra عalى إxdى اlmujanibatayn janaaxaynka ayaa laga wada mujanibataynka maymanada iyo maysarada midood yuu madax uga dhigay zubayr bn اlcawaam wa bacaثa khaalida bilmujanabati اlأkhraa midi kale ayuu khaalidna madax uga dhigay wa bacata abaa cubayda cala alkhumus cala alxusar yani kuwa mxu ahay lugleyda ahee aan aan gaashaamo haydanin cuselkaa yuu madax uga dhigay ayb wa akhaduu baطna alwaadi wa rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalama fii katiiba katiibad buu ku dhex jiray min alansaar ayb jeshka faraha badan baa katiiba la yidhaha qaala fanadara waa eegay rasuulka ilahi fara'aani waay arkay faqaala abu hurayra qultu labayka ya rasuul allah qaal laa yaatiinii ilaa ansaariyun nin ansaariya mooyaane nin kale yaanu u imanin wazaada hayru shayban shayban ruwaadda xadiidku ka mid yahay xadiidka sanadkiisii waa gooye sanad buu lahaa shayban mooyaane ruwaadda kale waxay ku dareen oo yidhaaheen faqaala wuxuu yidhi ihtif lii bilansaar igu dhawaaq ansaar igu dhawaaq walaa yaatiina ilaa ansaariyu yani kolkaasu labadaas isku daray ansaar iigu dhawaaqo nin ansaari mani kale yaanu imaanin waa u dhawaaqay marka fa ataafuu bihi way weegaareen rasuulka ilaahay bay marka eh, kusoo eh, kusoo xoomeen ayb wa bacatat qurayshun awbaashan wa atbaacan waxay soo dirtay qurayshina awbaash waa dadka isku jirka ah dadka isku jirka ee eh, muxuu ahaay aan qabiilo keliya aan ahayn soo direen iyo atbaacdoodii addoommadoodii iyo khadamkoodii iyo xulafadoodii iyo waxaasay soo direen fa qaala markaasu wuxuu yidhi ah, nuqadimu nuqadimu haaulaa qaalu waxay dhahaan qraysh baa le hadalkaas nuqadimu haaula kuwaasaan iska horraysiinaynaa fa in kaana lahum shayءun kaana kunaa macahum hadday eh, helaan hanimiyo helaan iyo guulaystaan waa la jiraa wain usiibuu acطayna aladii su'ilna waan siinaynaa wuxuu naga rabo waan siinaynaa oo marka waan la heshiinaynaa anagoo raggaygii noo baaqi yahay ayaan kolkaa la heshiinaynaa hadduu kuwan kada laayo waqaala rasuulu llahi sala اllau alay sl rsulka ilaahay baa wuxuu yidhi tarawna ilaa awbaashi qurayshin wa atbaacihim ansaar buu la hadlayaa ma arkaysaan akhlaaqdii quraysh iyo atbaacdoodii ma arkaysaan uma qaala biyadayhi ixdaahumaa cala اluqra gacmihiisuu marka isu tashbiikiyey uma qaala markaasu wuxuu yidhi xataa tuwaafuunii cala asafa yani laaya kuwaas buu leeyahay oo baabi'iya oo waxay idinka hor yimaado o dhan ba dhulka dhiga ilaa safa aad igula kulantaan kulankeenu safa ha ahaado xataa cala safa qaala faاnطalaqnaa famaa shaءa axadu mina an yaqtula axada ilaa qatalahu wamaa axadu minhum yuwajihu ilaynaa shay-an qof wax na gaadhsiinaya iyagana kuma jirin annaguna qofka aan doonno inaan dillaba waan dilaynay qaala fa jaءa abu sufyaan abu sufyaan baa yimid fa qaala yaa rasuula allah ubixat khadraa'u qurayshin waa la bannaystay marka muxuu ahay quraysh cagaarkeeda yani xaggeedii waa la laayay buu ka wada laa quraysha bacda alyowm quraysh maanta ka danbow ma jirto qoraysh waa baaba'day uma qaala markaasuu nebigu alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi man dakala daar man dakala daara abi sufyaana fahuwa aamin abu sufyaan gurigiisa qofkii galaayo aamin weeyaan faqaalat اlansaar bacduhum libacdin bay waxay yidhaaheen ama الrajulu faqad adrakathu raqbatun fii qowmihi riqatun fii qaryatihina waa jirtaa maxaa naxariis baa u gashay kolkiisoo kolkiisoo xusuustoo beledkiisii buu yimidoo qaalaas waa kaa inaan lalaya ma rabo wariqatun bicashiiratihi qalbi jilec ayaa cashiiradiisa u qabtay qaala abu hurayra abu hurayra wuxuu yidhi wa jaءa alwaxyu waxyigii baa yimid oo nebiga loo sheegay arrintii wa kaana ida jaءa alwaxyu laa yakfىa calayna nagama qarsoomi jirin markuu waxyu ku soo degayo faإida jaءa falaysa axadu yarfacu طarfahu ilى rasuuli اllahi salى اlه alay slm markuu waxay ku soo degayo qofna nebiga alayh sala xataa inqada alwaxyu ilaa waxyigu uu ka go'o falammaa inqada alwaxyu kolkii uu go'ay waxyigii qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam yaa macshara alansaar ansaar kulankeediiyow qaaluu waxay yidhaahdeen labayka yaa rasuul allah rasuulkii alla ku yeelnay qaala wuxuu yidhi qultum waxaad tidhaahdeen ama alrajula faadrakathu adrakathu fii qaryatih ninka waxaa haleeshay oo qabtay jacayl oo u qaba degmadiisii oo waxaa laga yaabaa inuu ku haro degmadiisii maka haddiiba la furtay qaaluu waxay yidhaahdeen qad kaana daalika arrinkaasi waa jiraa oo waan ku hadalnay qaala rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam kallaa iska badaaya arrinku inuu yahay sida aad sheegaysaane innii anigu waxaan ahay cabdullaahi wa rasuuluh addoonkii alle iyo rasuulkiisa culammadu waxay yidhaahdeen kelmaddan iyada ahi waxay ixtimaashaa laba macne macnaha hore wuxuu yahay anugu waxaan ahay addoonkii alle iyo rasuulkiisii oo alla ii waxyoonahaya waxa aad ku faqdaan macnaha kalena waxa uu yahay anugu waxaan ahay addoonkii alle iyo rasuulkiisii oo ballantii aan idinla galay oo ahayd inaan madiino u hijrooday halkaasna hijradeeda aan ku dhammaysanahayo mid ka noqonaya ma ahi oo maanteeto mako idinkaga soo guurahaya nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo hadalkii sii wata haajartu waxaan u hijrooday ila allahi xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala wa ilaykum aan u soo hijrooday oo madiinaan soo aaday oo alla darti aan u soo aaday waalmaxyaa'u maxyaakum noloshayduna waa noloshiinna waalmamaatu mamaatukum dhimashadayduna waa dhimashadiinno idinkan idinku ag dhimanhayaa idinkuna ag noolaanhaya culammadu waxay yidhaahdeen taasi waxaa weeye mucjiso ka mida mucjisooyinkii nebiga calayhi salaatu wasalaam fa aqbaluu way soo qaabileen saxaabadii reer ansaar ahaa ilayhi xagga rasuulka yabkuuna iyagoo ooyahaya wayaquuluuna oo leh wallaahi allaan ku dhaaranaye maa qulnaa ma aanu odhanin alladii qulnaa hadalkii aan nidhi ila danna billaahi wa rasuulih ilaa ku gacan adayg aan ku gacan adeegna rasuulka iyo alla maahane oo aan jecelnahay inaan ku haysanno oo aad nala deganaato oo aadan meel kale aad naga aadin maahane wax kale hadalkaas nagama uusan keeninin faqaala wuxuu yihi rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam ina allaha rasuulahu alla iyo rasuulkiisu yusadiqaanikum way idin rumaysanahayaan wa yucadiraanikum wayna idin cudurdaarhayaan qaala wuxuu yidhi waa raawigii fa aqbala annaasu dadkii ayaa soo qaabilay ilaa daari abi sufyaan guriga abi sufyaan bay soo aadeen iyagoo magangelye u soo aadahaya wa aqlaqa annaasu dadkii intoodii kalena waxay xirteen abwaabahum albaabadoodii waa mushrikiintii reer qureysheed ee reer makaadka ahaaye qaala wuxuu yidhi saxaabigii raawiga ahaa wa aqbala rasuuluullaahi rasuulku wuxuu soo qaabilay sala allahu calayhi wasalam xataa intii aqbala uu ka soo qaabilay ila alxajari xajarka uu ka soo qaabilay fastalamahu wuu masaxay ama wuu taabtay huma taafa wuxuu ku dawaafay bilbeyti guriga oo kacbada ah qaala wuxuu yidhi saxaabigii fa ataa nebigu wuxuu u yimid calaa sanamin sanab ayuu u yimid ilaa jaanibi albeyti yaallay beytka dhinaciisa kaanuu ay mushrikiintu ahaayeen yacbuduunahu kuwa caabuda qaala wuxuu yidhi saxaabigii wa fii yaddi rasuuliillaahi gacanta rasuulka waxaa ku jirtay sala allahu calayhi wasalam qawsun qaanso wa huwa rasuulkuna aakhidun uu hayay bisiyati alqawsi rasuulkana wuxuu hayay madaxa qaansada ayuu hayay falamaa goortii ataa cala sanami uu u yimid sanamkii jacala nebigu wuxuu bilaabay yadcanu inuu ku durhayo qaansadii fii caynayhi indhihiisa wa yaquulu oo uu leeyahay jaa'a alxaqu xaqi ayaa yimid wazahaqa albaatilu baatilkiina waa u tegay oo waa baaba'ay falamaa goortii faraqa nebigu uu ka faaruqay min tawaafihii tawaafkiisii ataa wuxuu yimid alsafaa ayuu yimid facalaa calayha kor ayuu uga baxay oo waa u fuulay xataa intii nadara albeyta uu beytka soo eegay wa rafaca yadayhi gacmihiisuu kor u qaaday fa jacala wuxuu bilaabay nebigu sala allahu calayhi wasalam yaxmadu allaha alle inuu ku mahadinahayo wa yadcuu oo uu ku baryahayo bimaa shaaa allaahu alla wixii uu doonay an yadcuu inuu ku baryo baabu ikhraaji alasnaami min xawli alkacbati baabu wuxuu yahay saaridii laga saaray asnaamta kacbada hareeraheeda can cabdullaahi ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala waxa uu yidhi dakhala anabiyu sala allahu calayhi wasalama maka maka ayuu soo galay wa xawla alkacbati iyadoo hareeraha kacbada ay yihiin halaahu mi'ata wa sittuun nusubaa saddex boqol iyo lixdan sanab fa jacala nebigu wuxuu bilaabay yadcanuhaa inuu ku durahayo oo ku tumaatinahayo bicuudin ul kaana biyadihi gacantiisa ku jiray wa yaquulu oo uu leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam jaa'a alxaqu xaqi ayaa yimid wa zahaqa albaatilu baatilkiina waa u tago baaba'ay ina albaatila baatilku kaana wuxuu ahaaday zahuuqan mid baaba'ahayo tegahaya jaa'a alxaqu xaqi ayaa yimid wamaa yubdi'u albaatilu baadilna mid daahir noqonahayo oo muuqanahaya ma ahan wamaa yuciid mana uu soo noqonhayo zaada wuxuu ku siyaadiyey ibn abi cumar yowma alfatxi arrinkaasi wuxuu ahaa maalintii la furtay maka baabun laa yuqtalu qurashiyun sabran bacda alfatxi looma dili doono ruux qurashi ah qaab toogasho ah furashada maka kadib can cabdullaahi ibni mutiicin waxaa laga wariyey can abiihi abiis wuxuu ka wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi samictu waxaan maqlay annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam yaquulu oo leh yowma fatxi maka maalintii la furtay maka laa yuqtalu qurashiyun loo dili mahayo ruux qurashiya sabran qaab toogasho ah bacda haada alyowmi maanta kadib ilaa yowmi alqiyaamati ilaa iyo qiyaamaha culammadu waxay yidhaahdeen macnaha xadiiskani waxa uu yahay ruux qurashiya oo ridoobay oo diinta ka noqday oo xad si toogashaa loogu dilahayay ma uu jiro ilaa maalinta qiyaamo baabu almubaayacati bacda alfatxi cala alislaami waaljihaadi waalkhayri baabba wuxuu yahay ballantii nabiga lagula ballamay bacda alfatxi furashadii maka kadib cala alislaami islaannimo waaljihaadi jihaad waalkhayri iyo khayr can mujaashic ibni mascuudin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ji'tu biakhii walaalkii ayaan ula imid abii macbadin ahaa ilىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam bacda alfatxi furashadii maka kadib faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulkii allow baayichu wiilkan walaalkay kula ballan cala alhijrati hijro oo inuu ku hijroodo maka oo u hijroodo madiino kula ballan qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam madat alhijratu biahliha hijradii way u tagtay dadkii hijrooday qultu waxaan ku yidhi fa biayi shayin tubaayicahu oo haddaba maxaad kula mubaayacoonaysaa ood kula ballamaysaa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam cala alislaami islaannimo iyo waaljihaadi jihaad iyo waalkhayri khayr qaala wuxuu yidhi abu cuhmaan oo ruwaadii ka mida yacnii annahadiyi ninka la yidhaahdo weeye fa laqiitu waxaan la kulmay abaa macbadi maan la kulmay fa akhbartuhu waxaan uga warramay biqowli mashaajic ninka la yidhaahdo fa qaala wuxuu yidhi sadaq run buu sheegay walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh